bsmi اllah الرحman الرaxيim in alxamda lilah naxmaduh wnastaciinuh wnastaغfiruh wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yhdih اllah falaa mudila lah wman yudlilhu falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأشhهadu ana muxamada cabduh rasuuluh ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi wlaa tamuutuna ila waantum muslimuun ya ayuha اnnaasu اtaquu rabkm اladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kasiira wnisaءa wاtaquu اllaha aladii tasaءaluuna bih wاlarxaam in allaha kaana calaykum raqiiba ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum wman yudic allaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima ama bacdu rabbi shrax lii sadrii wysir lii amrii waxlul cuqdam lisaanii yafqahu qowli bismi اllahi الraxmaan الraxiim rabbi yasir walaa tucasir alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamadi khaatami الnabiyiina waimaami اlmuttaqiin wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin waslama tasliima kasiira ila ywm اddiin haadihi nubdat min fusuuli اlaadaab wmakaarim اlakhlaaqi اlmashruucati min taaliifi shaykh اlimaami اlqudwa abilwafaa ibn caqiil raximah اllahu tacaala in sha allahu tacaala waxaynu maalmaha soo socda haddii la idhaahdo isxasuusin doonaa xoogaa aadaab ah oo risaalada sheekha uu qoray abulwafaa cali ibnu caqiil ibnu maxamed ibnu caqiil albaqdaadiyu alxambali raximah اllahu tacaala oo ku saabsan aadaabta fusuulu اlaadaab wa makaarim اlakhlaaq marka waa risaalo kooban oo miisaad gaara bay leedahay wanaaggeedana waxaa ka mid ah oo waqti hore ayaa la qoray oo haddaad rabto kitaab ay culimmadii hore qoreen oo haddana hari waayey oo dabada la hayo miise gaara iyo barako gaara ayuu leeyahay in laga faa'iidaysto weeye caalim jaliila oo waqti hore ee noola qarnigii shanaad baa la qoray talabaad waa risaala iska kooban oo gaaban ta saddexaad hadalkeedu waa cad yahay waa risaalatun waadixu lcibaara waa ta afraadeh waxay koobsatay wax ka badan boqol iyo soddon nooc oo aadaabta iyo akhlaaqda ka mid a calaa miatin wa alaaiina nawcan min alaadaabi waalakhlaaq isagu sheekhu wuxuu odhan doonaa faslun buu odhan doonaa wax kale u kala samayn maayo canaawiin u kala samayn maayo laakiin sidaad matniga ku aragteen koob iyo labaatan jeer ayuu odhanayaa faslun dabeedna masaa'ilkii akhlaaqda ayuu sardinayaa hadday tahay laga bilaabo salaamta markaad qofka muslimka aad aragtaan ood salaanto iyo kulanka iyo istiidaanka sida loo soconayo sida dadka loola fadhiisanayo sida loo labisanayo sida wax loo cunayo sida wax loo cabayo sida loo seexanayo sida masaajidda loo soo xaadirayo sida meelaha la isugu yeedhay ee walaa'imta iyo wixii la mida sida loo booqanayo qofkii xanuunsanayey xantii dharkii isdaweyntii birilwaalideynkii masaa'il fara badan oo yowmi ah ayay maaragtay ayuu ku sheegi doonaa insha allah marka baabkan laha baab alaadaab wuxuu ka yahay masaaisha fiqiga ayuu ka yahay oo waxa weeyaan haddii la yahao xaguu ku tirsan yahay waa waa waa min alfiqhi weeyaan laakiin fiqi badan wuxuu kaga duwan yahay waa uu soo noqnoqonaya matelen waxaa laga yaabaa qofku cumrigiisa inuu mar wax guursado oo qabiltu ilaalo cumrigiisna inu mar qura wax furo ama aan waxnaba furinba laakiin aadaabtani waxaa weeyaan waa aadaab maalin walba ilaa qofku maalintuu caqli yeesho ee waxgarto ilaa inta uu caqligaasu ka tegayo ka dhimanayo waa aadaab la socota weyaan waa dhaqan la socda weeyaan marka aad iyo aad iyo aad ayay u muhiim tahay kolay sharxyada aan haynana Eh, waxaa ugu mukhtasan uguna fiican sheekhan la yidhaahdo sheekh cabdallah ibni saalix alfawsaan sharax uu soo saaray oo weliba lagu taxqiijiyey makhduudo qura ah oo kitaabka la helay oo turkiga laga helay makhduudada matniga ah ayaa lagu taxqiijiyey sheekha caalimka ah ee la yhahdo cabdallah ibni saalix alfawsaan ee kutubtiisa wax ka aragteenna waa uu sharxay sharx iska kooban oo fiican sida kutubtiisa iyo usluubkiisa looga bartay waxaa markaa waa iska bismilaynaynaa in sha allahu tacaala innagoo si yaroo kookooban n uga hadli doonna laakiin waxaa ogaanaysaan mar walbaba waa camali waa dhaqan waa la rabo in la hirgeliyo ma aha wax la rabo oo in nadari ah oo inta maskaxda lagu qaato ee la yskaga taga maaha waxaadna og tihiin inay udhexayso farqi udhexeeyo shayga nadariga ah iyo shayga yani tadbiiqiga ah haddii aad wixii taqaano laakiin aanad maaragtay dhaqan giilinin dee ma taqaanid weeyaan oo matalan waxaa lagu yihi marka masquusha la gelayo maxaa la yidhaahdaa allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhabaaif taa waa taqaanaa waa lagugu dhigay maxadmacaahidda lagugu dhigay iskuullada lagugu dhigay kutubta kaa akhrisatay laakiin markaad sii gelayso ma orad baad ku gashaa ka odhe dalaqun baad tidhaahdaa dabeetna dalaqun baad ka soo boodaa mise waad tidhaahdaa labadaa farqi baa udhexeeya bal haddaa u fiirso haddaad iska dalaq tidhahdo dalaqna uga soo baxdo ma taqaanidee laakiin haddaad ku dhaqantay markaasaa taqaanaa marka majliska laga kacayo kafaaratulmajlisi baa jira subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk waa marka la soo xidhayo fadhiga laga kacayo waad garatay laakiin ma samaysaa marka saasay u kala duwan tahay dhaqanka iyo nadariga waxaana waxaa la rabaa qofka markaad la kulanto ma salaamtaa mise waad iska socotaa bismi illaahi raxmaan iraxiim <clears throat> waa khudbaddii kitaabka sheekha shaarixana waxa uu leeyahay raximahullah waxaa laga yaabaa buu yidhi annaha min annusaakhi inay dadkii qoray ayee sheekha ka qoray ay qoreen ee sheekha aanu qorin marka bisinkuuna ku bilaabay isagoo kitaabka ilaahay ku dayanaya iyo nebiga calayh isalaat slam sunnadiisiiba bismi illaah bismi illaahi waa inoo iman doonaa aadaabta ku saabsan iyo meelaha la odhanayo in laga hadlana waa ay tahay oo waxaa la yidhaahdaa khudbadda ama bilowga kitaabka fanni walba wixii ku saabsan baa looga hadlaa fanni walba matelanba wixii ku saabsan ayaa looga hadlaa hadda bismi illaahi aadaabta ku saabsan insha allah kitaabka inoogu dhex iman doontaa haddii looga hadli waayana waxay noqotay abaalayl qusuur ama taqsiir oo waxa weeyaan qofkii baan garanaynba wixii ku saabsanaa kelmadda bismi iyo alxamdu lilahi iyo wixii la mid ah ama taqsiir bay oo isagaa ka gaabiyeyoo sidii uu uga hadli lahaa inuu uga hadlo ayaan looga hadlin marka bismillaah magaca ilaahay ayaan ku bilaabayaa magacyada ilaahay ayaan ku bilaabayaa marka waxay yidhaahdaan culammadu saddex masalaa ku jirto ba'daasu masaa'ida mise maaha waxa ay ku tacalluqdaa mutacalliqeedu hadii la zaa'ida maaha waa asliya mutacalliqeedu ma ficil baa mise waa ismi haddii la yidhaahdo markaa ismi ama ficil mid la qaato miyuu ka horeeya iyada mise wuu ka dambeeya saddexdaaba waxaa la doortay badaas inay asliyo tahay oo bismi illaahi albaau lilisticaanati badu waa kaalmaysi yacni waxaan kaalmaysanayaa badaas magaca ilaahay baan kaalmaysanayaa ficil iyo eh, ismikay tahayna ficil baa la doortayoo bismi illaahi ualifu bisimka ilaahay baan ku alifayaa bismi illaahi aktubu bismiga ilaahay baan ku qorayaa bismillaahi aqra'u bisinka ilaahay baan ku aqriyayaa marba wixii aad samaynayso marka ficil baa la doortay waayo isaga camalfalka waa asala inuu horeeyo oo xagga hore la dhigo oo la yidhaahdo bismillaaqra'u bismillaahi ama aktubu bismillaahi in la yidhaahdo iyo in la dambaysiiyo oo bismillaahi aqra'u aw aktubu waalifu la yidhaahdo taana takhiirka la doorto waxaa la doortay in la yidhaahdo bismillaahi ualifu ama aqra'u oo biska la hormariyo waayo horumarinta waxaa ku jira taqdiimu maa xaq taakhiir yufiidu lxasra xasri baa ku jira oo magaca ilaahay oo qudh ah ayuun baan ku bilaabanaya oo aan maaragtay isticaanaysanayaa saasay ka dhigan tahay marka khudbatlkitaab ayuu sidaa ugu noqonaysaa bismi illaahi waxay noqonaysaa uun waxaa weeyaan kullu ismin min asmaa' illaahi tacaala magac kasta oo asmaada ilaahay ka mida oo ilaahay isagu isagu isku magacaabay ama rasuulkiisa ku magacaabay ayaan ku bilaabanayaa weeyaan allihii dee alraxmaani naxariista ballaadhan lahaa allihii alraxiimu naxariista naxariistiisa gaadhsiinayay addoommadiisa muuminiinta ah intaa markuu sheegay waxa uu yidhi rabbi yasir walaa tucasir ilaahow fudaydi oo ha cuslaynin marka adducaau bitaysiir waayo lianna almukalafa idaa tayasarat umuuru diinihi wa dunyaahu faqad aflaxa haddii arrintaada alla fudaydiyo oo alle arrimaha kuu dhib yarayo xagga diinta iyo xagga adduunyadaba de qofkaas waa liibay soomaan waa liibaanay yusri yusrigu waxaa weeyaan waa shaqo aad qabanayso oo aan naftii dhib u keysanayn jidhkiina culays ku keenin oo aad qaban karto camalu laa yujhidu nafsa walaa yuhqilu aljisma waa shaqadii oo kuu fududaata oo ilaahay subxaana watacaala nicmooyinka ugu waaweyn oo uu bixiyo waxaa ka mida qofka inuu cibaadada u fudaydiyo waad garanaysaan salaadaha waajibka ee shanta ah ee la tukado dad bay buur kugu culustahay buur inay tukadaan soonkii haddaynu ka soo baxnay dad bay ku culus tahay inay soomaan dad inay xoolaha bixiyaanoo ay sekada iska bixiyaanba lagu cusleeyey shaydaanka ku cusleeyey dad xajka inay tagaan ayay aad iyo aad ugu culus dad inay cilmiga dalbaanoo sidanoo kale meeshan masaajidka fadhiistaanoo ku sabraan ayaa aad iyo aad iyo ugu culus laakiin dee qofkii ilaahi u fudaydiiyey ka warran wa innahu la yasiirun calaa man yasarahu allah waa fuduud yahay ilaahay u fudaydiso markaa rabbi yasir saasay dhigantao ilaahu fudaydi cusriguna waa kaa didkiisa waxa weeyaan maa yujhidu nafsa wax nafta dhiba wa yaduru oo jidhkana dhiba haddii nolosha ay kaa gasho maalintii oo dhan inaad xamaal noqoto waa shaqo fiican laakiin tuurtaasunbaad raranaysa halkaasaa la geliyey bahashaadii sabaxdii baa tagtaayoo sidaa unbaa dabadeedna inta kabdoodaad qaaday uun ama inta jawaan dusha saartay uun ayaa laguu tirinayaa shaqo dhib badan mid kalena maktab buu iska herfadhiistaayo waxbuu yar xarxadhiiqaayo naqshaduu sameeyaado kuusbaa soo dhaca labadaasba kale shaqahan ba kale fudud marka waxaa weya ilaahi subxaana wa tacala inuu arrimaha fudaydiyo ayuu halkaasna ku duceeyey ilaahi subxaana wa tacaala arrimaheenna allaha fudaydiyo wa sala allaahu alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle allihiiday rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ilaahaysna waa u mahadnaqay tabaaraka wa tacaala oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu maaragtay waxa weeyaan xamdigu sida runtaa waxa weeyaan waa kaad ammaanayso oo sifooyinkiisa kaamilkaa ah la sheego iyo afcaashiisa maca oo weynaynaya weeyaan kaad ammaanayso oo sifooyinkiisa la sheego kaamilka ah iyo afcaashiisa wanaagsan adoo haddana jecel adoo jecel oo weynaynaya haddii aanad jeclaynn aanad weynaynayn iska afka baarkiisa ay kaa tahay madxi baa la yidhaahdaa madxi xoogaa boqorahoo aad xoogaa gabay u tiriso doonayso xoogaa inaad kaga dhufato lacaga waa madxi weeyaan xamdi maaha laakiin marka tacdiim iyo maxabo ay ku jirto ayuu noqonayaa xamdi noqonayaayo alxamdu mahadi lilaahi alle ayay u sugnaatay oo aynu ku mahadinayno nicmooyinka oo ina siiyadee nicmada islaamka ugu horayso oo aynu ku mahadinayno sifaadkiisa maaragtay waaweyn oo aynu ku mahadinayno afcaashiisa shukrigu isagu waxa weeyaan qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda ayuu ka dhacaa oo isagu nicmo ayaa lagu shukriya marka de waa shukriyayaa waxaa weeyaan dadkii waa mid shukriyeya iyo mid kafuura marka waxa weeyaan nicmooyinka ayaa isaga lagu shukriyaa wa sala allaahu tabaaraka wa tacaala ha u oo malaa'igtiisa agteeda ha ka ammaano calaa muxamedin nebi muxamed nebigii dee khaatamalnebiyiina nebiyada soo dhammeeyey wa imaam almuttaqiina muttaqiinta imaamkooda ahaa wa aalihi aalkiisiina alle haw naxariisto oo tacdiim iyo raxmad iyo naxariis allah u siyaadiyo wa saxbihi iyo saxaabadiisii ajmaciina dhammaantoodba wa sallama ha nabadgeliyo tasliima nabadgelin kaiiran oo fara badan ilaa yowm اddiin marka waxaa sida badan la yska qaataa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam sida abulcaaliya uu taabicigaas ku fasiray oo uu yidhi waa salaatullaahi waxa weeyaan waa hanaa'uhu cinda almalaa'ika in ilaahay nebiga calayh salaatu wasalaam malaa'igtiisa agteeda ka khayr ku sheego oo khayr kaga faalleeyo oo khayr kaga hadlo salaatu salaatulmalaa'ikano sideedaba waa duco salaadeennuna iyana waa duco ma garanaysa aalkuna waxaa la yhahdaa ciddii sekadu aanay ku bannaanayn oo qaraabadii nebiga calayh salaatu wasalaam ama waxa weeyaan caruurtiisa iyo aswaajdiisa labadaa tafsiirba waa la yidhi wa saxbihi saxaabadii nebiga aragtay ee la kulantay iyagoo muuminiina ku dhintay iyagana salligaas korkooda allaha yeelo intaa dabadeed haadihi middani middan horteenna taallaa nubdatun in xoogaa weeyaan qica weeyaan qayb yar weeyaan qaybtaasoo min fusuuli alaadaabi aadaabta fasalladeedii ka mid a ah faslun waa garanaysaa fusul waa jamcu faslin faslna waa kii wax kala saara marka nubdana waxa weeyaan ashay lyasiir weeyaan waa shay yar oo qaliil abaa nubda la yidhahdaa qicad yar oo qaliila weeyaan oo aadaabtii o dhan kuma dhamma aadaabtaasoo nubdadaasoo min fusuuli aadaabi aadaabta fasaladeedii ka mid ah ama qaymaheedii alaadaab waa jamcu adab sida ajal iyo aajaal waladbu luqatan adducaaw adbi waxaa la yidhaahdaa yeedhmada sidaa daraaddeed baa qofka maaragtay intuu eh, sameeyo allabari ama weliimo sameeyo dadka ugu yeedha waxaa la yidhahdaa aadib baa la yidhahdaa tajmiicu nnaasi ila acaam waxaa la yidhaahdaa adbi baa la yidhahdaa alaadibi huwa daaci waa kii shaacirku lahaa naxnu fi lmashطaati nadcu اljafala walaa tara alaadiba fiina yantaqir haddaanu nahay darafa ayuu ahay wuxuu yidhi haddaan annaga nahay carabta nahay wakhtiga jilaalka ah ee aad iyo aad abaarta iyo ay arrintuu ecdag yihiin buu yidhi nadcu waxaan u yeedhnaa buu yidhi aljafala yani cunto badan diyaarino ayaanu dadka u yeedhnaa aljafala waxa weya qofkii aad aragtaba u yeedhba ducaau ljafala waa taas walaa tara alaadiba qofka u yeedhaya ee dadka cuntada u soo kaxaynayana ma arkaysid fiinaha dhexdayada yantaqiru inuu kala dooranayo dadka oo in khaasa ah, oo uu garanaya ama hebel iyo hebel uma soo yeedhee dadkaba wuu u soo yeedhaa oo dhinacu kaga qabtaa buu leeyay marka aadibka waxaa la yidhaahdaa qofka qofka u yeedhaya ayaa la yidhaahdaa wata'adaba arajulu tacallama ninkii wuu e, e, e, edab qaatayna waxa weyaan waxbuu bartay marka adabka maxaa ah adab loogu magacaabay liannahu ya'dibu nnaasa wayadcuuhum ila almaxaamidi wayanhaahum can alqabaa'ix dadka ayaa wuxuu ugu yeedhaa wixii wanaagsan buu baraa adabku dadka wuxuu baraa wixii wanaagsan wayanhaahum wuxuu ka nahayaa can alqabaa'ixi wixii xunxun culammadu marka ay adabka tacriifinayeen markaa eh, siyaabo badan bay u cabireen waxaa ka mid ahaa sheekh lahahda abu zayd alansaari wuxuu yidhi aladabu yaqacu calaa kulli riyaadatin maxmuudatin yatakharaju biha alinsaanu fii fadiilatin min alfadaa'il adabku waxaa weeye waa tababar adabka macnihiisu waxaa weeyaan tababar tababar buu ku dhacaa tababarkaasoo wanaagsan oo uu qofka bini aadamkaah kaga soo takharujo fadiilo matalan inaad run sheegto yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin inaad runta isku tababarto tababar ba u oo bahashii beenta lo odhan jiray maalin qura aanay kaa fakan inaad noqoto sabir sabuur noqoto sabir badnaato tababar bay u baahanta inaad yacnii intaas oo cibaadaha samayso ama tukato ama soonto tababar bay u baahanta maalin walba inaad qur-aan akhrido tababar bay u baahantah tababarka noocaasa aladabu yaqacu calaa kulli riyaadatin maxmuudatin yatakharaju bilinsaan marka insaanku sida jaamacadaha looga soo takharujo ayuu fadiiladaa ama waxaa wanaagsan ama akhlaaqda wanaagsan ugu tababaranaya ilaa uu ku noqdo mutaharijun mutaharijun fi sidqi wuxuu jaamacad soo baxay ninku runta weligiiba waxa weye beenba laguma qabto ibnuqayim isagu waxaa wii xaqiiqat ladab waxa weeyaan waa isticmaalu اlkhuluq aljamiil akhlaaqda wanaagsan oo la isticmaalo ayaa la yidhaahdaa buu yidhi adab xaafid ibn xajar raxmat ullaahi cala aljamiic laftiisu waxaa yidhi adabka waxaa la yhahdaa isticmaalu maa yuxmadu qawlan wa ficlan isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficlan wixii la mahadiyo ee hadal ah ama ficil ah ayaa la yidhaahdaa adab la yidhaahdaa buuli ayib marka baabkaa la yhahdo baabul aadaabka culummadu aad iyo aad bay ugu dadaaleen waxayna ka qoreen maaragtay kutub gaara ah oo kutub aladab la yidhaahdo waxaad garanaysaan aladab almufrad oo imaam albukhaari uu alifay waxaa jira isaguna ka mida ah makaarim ulakhlaaq kitaabka la yhaahdo iyo wamasaawi lakhlaaq oo isaguna wadaad la yhahdo uu leeyahay rawdat alcuqalaa wa nushat alfudalaa ibnu xibaan kitaabkiisaasi noocaas laftiisu ka mid yahay kutub fara badan kutub ulfuqahaana waa ka mid mitale markaad aragto aljaamic kitaab uljaamic oo buluuqulmaraamka xagga dambe dee waa adab markaa waxaa wanaagsan oo uu fiqiga kaga duwan yahay waxaa u baahan waa cilmi u baahan yahay qof kasta oo muslima ah, oo doonaya inuu fadaa'il kasbado oo wax xun ka fogaado qofka daalibulcilmigana aad iyo aad buu ugu baahan yahay maxaasin ulaadaab wa makaarim alakhlaaq inuu maaragtay barto nusqaanta iyo mafaasidda iyo waxyaabaha xunna uu ka fogaado waayo hadduu qofku u noqdo maarata muta'adib noqdo qof edebla noqdo oo wacan waxa weeyaan cilibtiisa ayaa wanaagsanaata waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi cabdullaahi ibnu mubaarak raximah ullah man tahaawana biladabi cuuqima bixirmaani asunan man tahaawana biladab ninka edebta fudaysada cuuqima waxaa lagu ciqaabaa bixirmaani asunan waxaa laga qadiyaa sunnaha sunnaha ma waafaqo ee wuxuu iska noqdaa bidcoole waman tahaawara bisunani ninka sunnayaasha ninka fudaydsanana sunnahana dee wuxuu uga jeedaa wixii aan waajib ahayn cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaani lfaraa'idi faraa'idda ayaa u fududaanaan weyda oo ninku hadduu ka tago sunnayaashii salaaddii sunnaha ahayd soonkii sunnaha ahaa sadaqadii sunnaha ahayd hadduu ka tago oo waa lasbaraa sadaqada waa lasbaraa sida salaada laysu baro iyo sunankeeda ayaa sadaqada iyo waxbixintala laysu baraa haddii qofka gacantiisu ay furnaan weydo oo maalin walbaba inuu waxbixiyo hadduu wax haba yaraatay uu waxbixiyo hadduu sidaa isugu tababari waayo marka dambe wuu gurayaa marka sekadii waajibka ahayd baa ku xigto waa diidi doonaa iyadana mar hadduu sadaqadii tabaruc ahayd uu diidey marka saasoo kale man tahaawana bisunan qofkii sunnayaasha maaragtay fudaydsada cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaani alfaraa'idi faralkana in laga qadiyo marka uu faralkana kari waayo waman tahaawana bilfaraa'idi qofkii faraa'idana fudaysada oo samayn waaya cuuqiba waxaa maaragtay lagu ciqaabaa bixirmaani almacrifa aqoonta ilaahay ka qaadaa oo wuxuu noqdaa qof iska maran oo aan cilmigii gelaynin oo qalfoofa oo bilaa jaahil ah ayuu noqdaa weeyaan marka adabku waa wax wacan oo qofka sacaadadiisa iyo liibaantiisa ayuu maaragtay ciwaan u yahay oo lagu gartaa qofkii adab leh ee aad aragto insaan xishood badan oo muxtashima oo iska adab leh oo yacni majaalista iyo kulanka iyo dadkii uu la dhaqmaayo iyo dadkii uu dheehaya kulligood adab kula dhaqmaya insaanka insaan khyaara oo mukhtaara weeyaan waa la garanaya siduu wanaagsan yahay qofkii iska fuduli ah oo iska daftaflaah oo dalaqdalaqla ah oo aan edab lahayn oo aan ixtiraam iyo xushmad lahayn isagana waa cinwaanu shaqaawatihi waa la garanayaa waa qof waxa weyaan iska waxa weyaan dhibtooday weyaan marka khayr dunya walaakhira waxa soo jiida adabka ayaa soo jiidaya haddii uu qofku adabka ka tagana waxa weyaan khayr dunya walaakhira waa qof ka qaday weeyaan ka aad iyo ayuu maaragtay ibnu cabdulbar imaamka aad garanaysaan wuxuu ka wariyey ibraahiim naqaci annahu qaala inuu yidhi ibraahiim naqaci kaanuu waxay ahaayeen culimmadu idaa atow arajula markay ninu yimaadaan oo cilmi lagu sheego ole ninka hebel baa cilmigaa yaqaana ardadu markay u timaaddo liyaakuduu canhu iyagoo doonaya inay cilmigii ka bartaan nadaruu waxay eegi jireen ilaa samtihi muuqaalkiisay eegi jireen labiskiisa waxaa eegi jireen siduu koofidiisa iyo cimaamadiisa iyo siduu u labisan yahay iyo siduu u fadhiyo iyo waqaarka iyo waxa ka muuqday haybadda ayay eegi jireen waayo muuqaalkiisa wacan muuqaalkii diintu rabtay ma tahay adhow salaadda markuu tukadana waa ilaa salaatihi bay eegi jireen salaadii ma salaaddii culammadu tukanayaa mise yani muluq muluq mid muluq muluq ah ayuu de waa la garanaya oo aan dabadiisaba gaadhayn ayuu iska tukanayaa amase waxa weeyaan iltifaat badan oo qaar baa waxay ku cibaadaystaan markay salaada galaan weliba hadday sunno tahay inuu xaggaa eego beri waxaa la yaabi jiray wadaad oo suufina lagu sheegi jiray markuu hoos buu foorsan jir markuu socdo oo si wacan buu ahaa markuu iska lugaynayo suuqa marayo tasbiixda iyana lakiin mushkiladiis waxay ahayd masaajidka ma soo gashay salaad buu ku jiraa show waxaad arkaysaa ninkuu eegaya markuu dhammaysto salaaddii dhameeye dhammeeyey eh, show faatixadii ba adoo ku soo eegay ayuu adu isagoo ku soo eegaya buu akhriyay faatixadiiba markaasaad uurkac waryaa <laughs> waa la yaabi jira aniga saasna maa garanaya laakiin inay markii dambe waxaan fahmay qaarkood inay ku cibaadaystaan oo iltifaatkaas waaba jiraaba marka almuhim salaaddiisa ay eegi jireen wa ilaa xaalihi xaalkiisa ay eegi jireen qofka dabadeedna markay maalmaha u eegaan uma akhaduu canhu markaasay wax ka qaadan jireen saasuu sheekhu muqadimada eh, tamhiidka ku sheegay marka almuhim haadihii tani nubdatun in yar weeyaan intaa yaroo min fusuuli aadaabi aadaabta fasalladeedii ka mid ah waxyaabihii lagu tababaranayey ee akhlaaqda lagu dhiseeyey iyo waa makaarim alakhlaaq ee akhlaaqda teeda wanaagsan waa idaafadu waxaa weeyaan macnaha alakhlaaq alkariima oo min idaafati sifa oo akhlaaqdii baa waxa lagu sifeeyey karamka waayo karamka ta ugu fiican weeyaan karamku waa deeqdii marka karamku waa lubaab alakhlaaq alfaadila saa daraaddeed baa lagu sifeeyo makaarim alakhlaaq loo yihi waa makaarim alakhlaaqi iyo akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqdii dee almashruucati la jideeyey oo kitaabka iyo sunnada lagu jideeyey marka almashruucati markuu ku yidhi haddana waxaa kusoo gudagelaya sunnihii iyo faralkiiba labadii mashruuc weeyaan makaarim lakhlaaqaas oo min taaliifi shaykhi shaykhii taaliifkiisii ah shaykhi alimaami imaamka ahaa horjoogaha ahaa alimaam horjooga ahaa ee alqudwati lagu dayanayay kunyadiisuna ay ahayd abilwafaa abulwafaa ibnu caqiil marka magaciisu waa cali ibnu caqiil ibnu muxamed ibnu caqiil kunyadiisuna abulwafaa albaqdaadiyu alxambeliyu ee baqdaad ayuu deganaa madhabtiisa fiqigana waxay ahayd xambeli bay ahayd sheekhu wuxuu dhashay sanadkii hijriyada sanata daa aaiina aarbaimiatin afar boqol iyo koob iyo soontonkii markay hijriyadu ahayd ayuu sheekhu ee dhashay sheekhu wuxuu ku dhashay wa nasha'a fii beyti cilmin wa adabin guri cilmi leh oo dadkiisu cilmi yaqaaniin adabna leh akhlaaq leh ayuu ku dhashay xoogaa sheekhu bilowgiisii hore markuu yaraa noloshu way iskaga adkay qadcaana wuxuu laasimay fii awali xayaatihi wacat alfaqri faqrigaa ku istaagay wuu yaro faqri buuxa gacanta waxba kuma hayn kolkol markaa wuxuu ka shaqayn jiray berigaa hore madbacada ma jirin gacanta wax lagu qori jiray marka wuxuu ka shaqaysan jiray dadka inuu kutubta u qoro xoogaa ujraa ka qaato ibnu caqiil culammada kuwooda fadliga badan weeye waana kuwooda maskaxda badanba adkiyaa alcaalam adkiyaa bani aadamba ayuu ahaa yaraamu markaa cilmiga ku barta cilmi baradna waa bartay kutub badanna waa qore kutubaha u qoray waxaa ka mid ahaa ibnu caqiil kitaabka la yhahdo alfunuun wahuwa kitaabun kabiirun jiddan kitaab weyn buu ahaa fawaa'id fara baa ku taaleen kutubaha qaar waxay qorayaan inuu siddeed boqol oo mujalladaha kitaabkaasi hadda uu ka keenay warmahayo ilaa kitaabka laakiin la yidhaahdo qiimatu zaman cinda alculamaa risaalada yar oo u leeyahay abulqudda wuxuu ku sheegayey inuu siddeed boqol oo mujallad ahaa kitaabkaas alfunuun macaalasafi shadiid kitaabkaa waa la waayey wuxuuna maaragtay jamiic alculuum baa ku taalay munaadaraadkii uu galay doodihii uu galay majaalistii isaga u dhacday khawaatirtii iyo waxyaabihii ku soo dhacay uu qoray wanataa'iju fikrihii waxaa laga yaqaanaa kitaabka iminka qicatun ubicat fii mujaladayni in yaroo laba mujalad lagu daabacay umbaa la hayaa waxaa kaloo kutubtiisa ka mid a ah alwaadix fii usuuli اlfiqhi isagana waa mabuucoo waa shan juz weeyaan kitaabka leh aljadl jadl isaguna waa mujalad kitaabka la yhahdo altadkira fi اlfiqhi isaguna waa mujalad kitaabka la yhahdo alfusuul fi lfiqhi ama kifaayat lmufti fi lfiqhi calaa madhab imaam axmed ibni xambal isagana waa makhduud fusuulu fi اlaadaabi wa makaarim almashruucati wa alkitaab alladii bayna aydiina wuxuu ahaa mujtahid buu ahaa madhabta imaam axmed ibni xambal buu fiqiga ka raacsanaa usuusha iyo furuucdaba mar baa uu la fadhiistay nimankii inkaarta qabay ee almuctasila la odhan jiray ayuu xoogaa la fadhiistay xoogaabay ta'iiriyeen laakiin markii dambe wuu ka noqday waxa uuna iclaaniyey oo qoray oo ka beri noqday nimanka iyo afkaartooda waa uu ka beri noqday oo waa uu maarata ka noqday arrinta toobadiisana waa ilaaniyey markaa sheekhu eh, madhabta axmed ibnu xambalba aad u difaaci jiray eh, qofka wax ka sheegana wuxuu odhan jiray idhaahdaa waa muxadis axmed ibnu xambal ee fiqi ma yaqaanana wuxuu odhan jiray waa mubtadic kaasi ama wuxuu garan waayey axaadiida imaamku ka soo qaatay fiqiga ila fiqigu imaamku axaadiis badan buu yaqaanay aimmadii afarta ahayd oo ugu axaadiis badnaa marka haddii xadiis walbana fiqi buu sheegayaa fiqigii faraha badnaa oo axaadiista ka soo guranayay baanu fahamsanayn buu qofka saa yidhaahdaa ama waa mubtadic si kala ahoo madhabtiisa maarata xaaqid ku ah oo bidcadiisii uu baktiyey imaam axmed baktiyey marka aad buu sheekha ugu nusrayn jiray sidaasoo ay tahay haddana mujtahid buu ahaayo masaa'il fara badan ayuu si gaara ah. maalan sheekheen ka sheegayaa maalan waxa uu aaraadiisi ka mid wuxuu yidhi marka carruurta wax la siinayo cadiyada la siinayo hablaha iyo inamada iyo markaad wax xoolo siinayso iyagoo iska nool cadiyada miyaa loo simayaa hablaha iyo inamada mise waxaa lagu qaybinayaa lildakari milu xadilunayeyni matalan inankiibaa guursanayaa xoogaa lacagahoo kuusuu ku guursaa la siinayaa moogta innaga dhaqankiinna waa maxay dee hadda xoogaa baaba lagu yar dardaraa laakiin berigii hore xaggaasaa ka iman jirta xagga ragga unbaaba haddase inanta xoogaa baa la raaciyaae marka intii inanka la siiyey in leeg miyaa la siinayaa mise waa lidakani milu xadilunayeyniyo haddii inanka la siiyey lix kun inantanoo laba kun baa la siinaya isagu sheekhu wuxuu ku tegey ataswiya bayna adukuuri walinaasi fi lcaiya sida jumhuurtu qabaan waxa weeye waa lidakari milu xadilunsayeyni baa loogu qaybinaya carruurta wax mawji annago fiqigii waa inagu qallocdayoo hablaha iyo iminka haddii maxaanku idhahdaaye xagga hablaha baa laysu badinaya soomaa soomaalida waxay tidhahdaa dee war hablaha oo xumayse hablaha inaga astura oo algainanki waxbaa la siinoo surwaal shaar tobanna la siina qamiisna loo yimin iyadii dahab baa laysugu kalifo oo wax la siiyo oo xaqalciidka hadduu inamadi ragga gaari waayo hablaha kebaa lagu hormariyaa xaggii hablaha loo hormarinayaayo marka baab kalabaa laga wadaayo raganimaa laakiin culimmada fuqahada jumhuurulfuqaha waxay leeyihiin lidakari milu xadlunhayeyni ma cadiyada carruurta lagu qaybinaya isagu waa khilaafay oo may wuxuu yidhi yusawaa baynahum waa loo simaya oo waxaa la odhanayaa liakri m lilunha ma lidakri inantu waxay leedahay wixii inanku leeyahay un hala siiyo yaan loo badin waa masaaisha uu maaragtay ku tegey weyaan masaaisha uu ku tegey waxaa ka mid ah riba laa yajri ila fi lacyaani sittati almansuusi calayha lixdii nasku sheegay xadiisku sheegay mooyaane ashyaada kale riba ma gasho aduu masaa'il badan buu kulahaayo wuxuu sheekhu ahaa mujtahid buu xaggaana uu ka ahaa sheekha wuxuu dhintay maata ibnu caqiil raximah llahu tacaala sanata aaaaamsamiatin fii baqhdaad aoqoiyoadeyotobankii markay ahayd hijriyadu ayuu baqhdaad ku dhintay janaasadiisiina waa la soo buuxiyey oo aad iyo aad iyo aad baa marka insha allahu tacaala maanta waxaynu doonaynay bismi llahi raxmaan raxim taas inaynu idhaahno hadda kadib ayaynu bilaabi doonaa insha alla masaaisha kitaabka warramayo ilaahayna wa watacaala haynagu kaalmeeyo hayna garansiiyo inaynu ku camal fallo wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed